الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد waxaynu ku dhex jirnay axkaamtii sekada waxa aynu maraynay xoolaha sekada laga bixiyo iyo qayb waliba qadarka ay leedahay gaar ahaan sekadii lacagta iyadaynu maraynay waxa beeraha ka soo baxa waa xadiidka afar boqol iyo shan boqol iyo afar wa can jaabirin radia allahu canh can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi laysa fii maa duuna khamsi awaaq shan wiqiyadood oo min alwariq lacagta ah wax ka yar kuma waajibin sadaqatun seko laguma leh walaysa fii maa duuna khamsi dawdin shan tuldood oo min alibili geela ah wixii ka yarna sadaqatun saka kuma waajibin shan neef oo geela ah. walaysa fii maa duuna khamsati awsut shan rati rar oo mina tamr timirtii iyo raashinkii ah wax ka yar sadaqatun kuma waajibin rawaahu muslim xadiidkaasi saas u xadiday lacag iyo raashinka marka mi'ataa dirham ayaynu soo maraynay laba boqol oo dirham xadiidkanina waxa uu tilmaamay shan wiqyadood ah, waqiyadii baa markaa loo yaqaanay inay tahay afartan dirham afartan dirham ayay ahayd waqiyadu shan afartan lagu dhuftayna waa laba boqol shan waqiyadood hadduu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa labadii boqole dirhamu marka halkaa waxaad ka arkaysaa waqiyadii inay noqon karto afar eh, boqol iyo afar iyo labaatan garaam meelaha ah waayo shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam ayaa u ahaa nisaabka fidada ama lacagta haddii shantan loo qaybiyo waqiyadii boqol iyo dhowr iyo labaatankaasi helaysa waaye marka garaamka lacagtu waa garaam badan wey ee xagga waqiyadda marka haddii aanay shantaa wuqyadood lacagtii gaadhaynin saka kama waajibin buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam xaggii raashinka iyadana waa inuu noqdaa khamsata awsuq wusqigu waa waxa weeya ratirar wey shan ratirar waa toban kiintaal weeye toban kiintaal oo shan awrqaadaan xaggii geela hore usoo marnaye cibaaradani si kale u dheegto shan neef min waatii aynu hore usoo maraynay shan iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan ilaa shan ayuu adhigu ahaa shan iyo labaatan buu geelu ka bilaabmaya marka geel ahaan looga bixinaya laakiin halka sekada geelu ka bilaabmaysa waa shan neef oo geela dawd dawd waa neef unbay ka dhiganta inaguba marka aynu tibaaxayno waxaa la yidhaha afsoomaaliga shan tuldood ama toban tuldood tulud wuxunay ka dhigan tahay un waa ishinka weliba geelaa loo isticmaala saddexdaasuu tilmaamay xadiidkani marka waxaad arkaysaa qiyaastoodu inay isku dhowdhowda xagga marka qiyaas ahaan la eego kaashka ka soo baxaya intan iyo qiimahooda ayaa isku dhowdhow sidaa daraaddeed baa lacagta aynu xalaysa u lahayn qowlkii mucaasiriintu ay aada u rajaxayeen in heerkan sakadu ay kaga bilaabanto xoolaha ay ka ag dhowaato oo aanay noqonin dee wax masaariif yoom reeru noqda marka haddaba la eego xaggan raashinka shanta rati rarinteeday noqonayaan waxaa lagu qiyaasay saddex boqol oo saac saaciina waxay idhahdeen waa saddex kiilo walaa qoladan xijaas way yaro badiyaano saacii nabawgi ahaa maadaam la waayey nebigu waktigiisii calayhi salaatu wasalaam wax lagu miisayey qolyaha qaarkood waa laba kiilo iyo barh baydhaadaa qolyaha reer xijaas baa ugu badiyo saddex kiilay ka dhigaan marka saddex boqol oo saac oo saaciiba yahay saddex kiilo sagaal boqol oo kiile ayaa uu noqday intan sekadu ay kaga waajibaysa raashinka waa hal tan oo dhow dhow kun kiilo waxyar baa ka dhiman laysa fii ma duuna laysa ma ahaanin fii ma duuna khamsi awaaq shan wiqyadood wax ka yar sadaqa kuma waajibin shantaa wiqyadoodoo min alwariq lacagtiya ah. walaysa ma ahaanin fii ma duuna khamsi zawj shan neef wax ka yar oo min alibiri geelaa sadaqa walaysa fi ma duna hamsati awa khamsati awsuqin min atamri sadaqa mid waliba waa inuu intaa gaadhaa walahu waxaa u sugnaaday muslim min xadiidi abi saciid radia allahu canhu laysa fi ma duna khamsati awsaaq shan wusqi oo min tamrin timirtiya walaa xabin iyo firidiya sadaqatun sadaqa kuma waajibin wa aslu xadiidi abi saciid muttafaqun calayh macnaha xadiidkani muxuu soo kordhiyey horaynu u haynay shan rasirar oo timira muxuu ku daray walaa xabbin macnaha raashinka soo baxaya beeraha ee la sakaynaya ma aha timirtoo qurhe eh wixii xumuub ah isaguna wuu ku jira oo macnahed waxa wy laysa fii ma duuna khamsati awsaaqin min xabbin oo xubuub ah halkaa min tamrin unbay gelaysaa min xabin sadaqa ama waa inuu timir noqdaa shantii ratar ama waa inuu noqdaa xubuub xubuubkuna waxa wey wixii firiya firi baynu yidhaha inagu xabuubka ee la cunayo ee raashingal ah macnaa kayd galaya raashinnimo loo isticmaalayo waaya qaarkoodna wuu ku sii sari doonaa xadiidku waaba lagu tilmaami doonaa hada kulluhu min alcadl rabbani bayna cibaadih arrintani waa cadaalad rabbi oo addoomaha dhexdooda u dhigay waayo sekadii waa muwaasaatun wa musaawa xidhiidh weeye iyo dadkii oo laleeyahay iska ag marka kuma waajibayso qof aan qani ahayn oo faqiira qofkii haddii wixiisii intan ka yaraadaan oo intan gaari waayaan waxaa loo tixgelinaya inuu yahay faqiir la siinayo sakada waay faqiirka iyo iyo qaniga tilmaanta ay kala leeyihiin xagga dambaynu ku arka laakiin marka xaaladdu caadi tahay ee dadku ay nabadgelye iyo barwaaqe iyo iskaga sugan yihiin inahani waa ina masaariifta lagala soo bixi karo wiigaa qofku umaarag ama wax laga maalmaali karo ama wax laga cuni karo wey fi lxadiidi ana taqdiir anisaabi walmukraj maradahu ila sharc laa ila alcurf mar walba qadarkan xagga sakada waa in sharciga loola noqdaayo dee curfigu xidhiidh kuma laha ama awood kuma laha curfigu looma eegayo un maaragtay saasaa curfiga ah. xadiidkana intaasu soo kordhiya xubuubka waxaa haddaba isweydiin leh iyaduna waxyaaba dee uu kaga duwan yahay waa jiraa beeraha waxaan ka soo baxayaa xoolihii noolaa wuxuu kaga duwan yahay isaga xawl looma shardiyo in labiyo toban bilood usoo wareegaan shardi maaha ee ilaahay baa yihi wa aatuu xaqahu yowma xasaadi maalinka la goynayaa sekadiisa la bixiyaa waxaa kaluu kaga duwan yahay wuu ka seko badan yahay maadaama uu dee ka dhib yar yahay marka taasaa isagana la sheegay وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وxau hi فيma sقت السماء wixii ay fii maa beertii saqat ay waraabiso asamaau roob iyo walcuyuun ilihii biyaha ahaa ee qulqulayay aw kaana casariya ama casari noqdo xididka ka cabbaya oo biyo ag maraya uun xididka u fidsanaya kaa waxaa ka waajibaya alcushru toban meelood ow meel wa fii maa suqiya beerta lagu waraabiyey binnadx rushayn iyo mishiin iyo waraabin xoog lagu waraabiyeyna waxaa waajibaya nisfu lcoshr toban meelood intoo loo qaybiyo meesha tobnaad baa la kala bari oo intii hore way ka yar rawaahu lbukhaari waliabi daawuud isagu waxa uu la dheeraadahaa idaa kaana marka uu yahay zarcii baxayay baclan mid xididka ka cabbaya waa halkii casariga daclan mid xididka ka cabbaya kolka uu noqdo alcushru baa ka waajibaya toban meelood oo meel wa fii maa suqiya wixii lagu waraabiyo bisawaani sawaanidaasi waa jamcu saaniya waa xo macnaa gaadiid wixii gaadiid lagu waraabiyey aw innadxi ama rushayn ee xoog bani aadamba uu ku baxay nisfu lcushr cushurka barhki weey cushurka barhki intii hore way ka yartaa marka xadiidkani waxa uu ka jawaabayaa beerta maxaa ka go-ayo garanaysaa ah. beertiisii beer roobaadka ahayd ama beer biyoodka ahayd ee si dhib yar ku cabtay iyo tii tacabgalay ma isku qadar baa sakadoodu maya way kala seke yaryihiin waxa sekadeedu ay yar tahay taa tacabku u galay qofka waxaa loo tixgelinayaa mushqaayaddu ku bixiye iyo shidaalkiisii iyo tabartii gashay baa loo tixgelinayaa qaybtan kale loogu jaray marka ereyada luqada ahee ku jiraa waxa weeye assamaa cirka wixii dee roobku cirku inaga xiga alcuyuun waa beertii dee durdurku waraabinay alcafari waa had iyo jeer markaa biyo qulqulaya xididka u fidsado oo aan dhex maraynin geedka ma dhex marayaan laakiin way dhinac marayaanoo geedkaa ka cabaya salka bacliguna waa saas oo kale asawani waxa weeyaan alibil waalbaqar waalxumur daahibatan waaayiba tukhriju lmaaa min albi'r waa waxaan ka soo saaraya mashiinkiina waa la mid wixii mashiin lagu waraabiyey ama lagu waraabiyey xoolo usoo dhaaminaya ama wanaan soo jiidaya sawaanidu waa ta nadxiguna waa rushaynti had iyo jeer dad baa ku shushubaya waay kuwaas iyagana waa nisfulcushd saasuu xadiidku tilmaamaya marka beerihii beerbiyoodka ahaa iyo beer roobaadkii wax tacabi aanu ku bixin qofku tobankan kan jawaanibunbuu bixinaya waa boqol kii toban haddii kun kiish laga jaro waa boqol kiish ila wax tacaba ku baxay ma jiroon ahayn intaa markii horeysay shinida lagu shubee la diyaariyey laakiin kol haddii waaba beerbiyoodku had iyo jeer siyaabaha ay u badan yihiin beerbiyoodkana dee wixii sokoobaya wixii kala weyn xusi doonaa iyadu mar hadduu tacabkaasi galay waa nisfu lcushr waay midna waa boqol kiiba toban midna waa boqol kiiba shan ayaa loo kala qaadaya qad ittafaqa alculamaau cala almiqdaari almaaquudi min almucasharaat waa masalo la isla waafaqsan yahay wixii hawl lagu waraabiya wixii kale sharcigu wuxuu tixgelinayaa dhibka qofka soo gaadhaya waana la garan karaya intay farqi isleedihiin waa ricaaya lixaalati almusaki qofkii sakada bixinayay ayaa cadaalad ahaan loo eegay sidan ظاهر الحديث أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال ظاهرة وهي المواشي والحبوب والثمار لأمرين sida muuqataa waxa weye in aan waxba la tixgelinayn wax daynahoo qofka lagu leeyahay marka uu sakaynayo xoolaha muuqda xoolaha muuqda masalan waa xoolihii noolaa iyo beeraha waayo nebigu marka uu dirayo calayhi salaatu wasalaam asxaabta soo ururinaya sakada muu odhan jirin waraysta qofkan in sake lagu lahaayo in kale xoolihii ka soo qaada oo sadaqa tuukhadu min akhniyaahim turaddu ilaa fuqaraa'ihim iskana saara sekada ma odhan jir ta labaad waxa weeye ana alamwaala daahira yushaahiduha alfuqaraau walmustaxiquun fa anfusuhu biha fa almuwaasaati anlaa yuxramuuna minha anlaa yuxramu minha midda labaad waxa weeye maalkani kolkuu daahir yahay oo muuqdaba e haddaad bargoysaad dayntii u niyooto waxaaba laga yaabaa in masaakiintiina ay ka naxaan lagula fahmi waayo qaybtanaad sekadeeda reebtay isla markaa la tuhmo qofkii oo bakhaylnimo iyo sakadiid lagu tuhmo marka alamwaalu daahira xoolaha muuqda ay hayso waa iyaga wax daynoo loo shardiyayaa ma jiro in dayn lagu leeyahy beertii waa iska jari doonaa qofkii sakadii unbuu iska jari xoolii noolaana waa siba waaya waa mooska waxa sakadooda la goynaya wacan abi muusa alashcari wa mucaadi radia allahu canhuma labadaa waxaa laga warinaya ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala lahuma labadan saxaabi nebigu waxa uu ku yidhi markii uu dirayay laa ta'khuduu fi sadaqa sakada ha qaadina ila min hadihi alasnaaf alarbaca saddexda nooc ee raashinka ka mida ah un ka qaada alshaciiri haadi waalxindati qamadidii wazabiib bahalkii sabiibka la odhan jiray waatamr iyo timirta rawahu abarani wlxaakim walxadiidu صaxiix xadiidkana waxa uu tilmaamayaa beeraha wixii ka soo baxayay maxaa la sakaynaya ma waxaa la sakaynaya wixii raashingalahe cunla ahaana mise khudraddii baa la sakaynaya mise labadaba waa la sakaynaya mise midkood jawaabtaasuu bixiyey xadiidku wuxuu nabigu leeyahy afartaa nooc shaciirka iyo xindadu waxa ay ka joogaan wixii xubuubta ahaa waliba si gaara buu nebigu labadaa u cayin isticmaalkuna berigaa labadaas uu badnaa zabiibka iyo tamriguna waa asimaar wixii xubuuba labadaha la sakeeyey buu xadiidkan sheegaya wixii simaar iyo midha'ana ana labadanoo kayd gala raashinna noqda sabiibka iyo timirta ha la sakeeyo wixii kale maxaa laga yeelaya waa soo socdaa walidaara qudniya can mucaadin radia allahu canhu qaal waxau daara qudni mucaad ibnu jabal ka warinayaa siyaada wuxuu nabigu uhi faama alqisaa bahalkan la ydhaha xabxabka aaladubahadhe waalbiqiikh iyo xabxabka waalrumaan iyo rumaanki waalqasab iyo aala sankorkii faqad cafaa canhu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabigu waa cafiyey waa maqaaladii mucaad qowlkiisii wey nebigu waa ka cafiyey sekada waisnaaduhu aciif xadiidka sanadkiisuna aciif buu noqday waay marka uu sii ayadaya n isagoo daciifa buu macnaha sheegaya daciifka siyaabaha waktiyada la daliishanaya oo shuruudaha ay u xidhaan bay ka mid tahay waxtuja bidaciifi fi lfadaa'ili bishardi lindiraaji taxta shaamil macnaha inuu nas caama hoos imanayo marka kaasuu hoos imanaya yaro qawiga ama calalaqalkaasi xoojinaya qisaagu alaadubbuhu waa kan suugada laga sameeyo oo iska nooc sufradawna malaa dadka qaarkood nooma karsadaa sidan dee ubadiiyo xadxadku u samaysan yahayoo midabkiisuna waa hurdi midabka liinta u egyahay kadibna suugada ayaa halka baradhada loo geliyaa butiiquna waa aladubbi bahalkii aynu odhan jirnay xabxabka rumaankii qasabkii oo isaguna ah qasabu sukar iyo qasabu dure waa aalihii waxaas ah, kuwa iyaga waxba kama waajibayaano waa khudrad ahaan ayuu tilmaamayaa xadiid inay khudrad yihiin marka mustafaadaadka xadiidka waa raqam waaxid waxa uhi waxa uu xadiidku daliilu yahay ana azakaata tajibu fi lxubuubi kulliha waxalla wixii firaya inay sakadu ka waajibaysaa laga faa'iidaysanaya raashin noqonaya xagga midhahana waxa ay ka waajibaysaa timirtii iyo zabiibkii ama alfawaakihu waalkhudrawaatu waalbuquud wixii khudraddii waa fawaakihdii iyo khudrawaadkii iyo buquulkii waa waxaan yaryara kamsalada iyo salarka iyo kaabashka iyo waxaas isku wada dar falaa tajibu fiiha zakaa sakadu kama waajibayso liannaha laysat mudakhara walaysat makiila dee wax la miisana maaha kaydna ma gasho oo adigan arkay khudraddu marna aad bay inoogu qaaliyowdaa marna way isla wada jabtaa waxa uu xakeenaya daciifnimadeeda iyo kayd la-aanteeda dee hana odhanin may tallaajad gashadaan dadku <laughs> ama ay warshadeeyaanay qasace qasaacad sameeyaan sida islaantii tiri mee keega cunaan bay kaa noqonaysaaye dadku xaalad sharcigu wuxuu kula xisaabtamaa xaaladda caadigaa dadaan lay haysan oo aan tallaajad haysan ayaa lagula xisaabtamaya si caadiya ah. sharcigu had iyo jeer ummadda si caam bu ugu wada dejiya dabaqad gaara ah dee looma eego ama lacagaysa marka waxani maadaama uu yahay wax maanta marka lasoo jaro haddaan laba saddexdaa cisho la iibinin kaba baaba-ayaba qofkiiba oo qaarkood la odhanayo gobollada loo looma rari karo leannao dhexdu kusii baaba-aya iminka reer ceerigaabo khudrada aada u badan bay beertaan laakiin halkan aanay keeni karayn ama magaalooyinka waaweyn had iyo jeer aada loogaga iibsan lahaa ayaanay gaadhsiinba karaynin boo dhexdaaba laga yaabaa wasaradaasi inay ku xumaato waaya markaas u xisaabtan sida ah wa mila hadi ashyaa inamaa hiya daatu manfacati caajila walxaajatu ilayha muaqata walaysat min alkidaai daruuri dhinac kale kolka looga eego baahida asaasiga insaanka inaanay daboolin baa laga yaabaa qofkii hadduu khudraduun cuno khudraddu waxay ka mid tahay dee kamaaliyaadka waxyaabaa nolosha dhammaystirayay ka mid tahay laakiin asaasiyaadkii ma aha saas darteed ba calaa qowli jumhuuri alculamaa siday culimmadu u badan yihiin ayaanay ku waajibaynin maadaama xadiidkii uu xabbi tilmaamay kana uu tilmaamay xubuubkii iyo midhihii labadaa khaaska ahu ikhlaafu alculamaa haddaynu u dhaadhacno ikhtalafa alculamaau fi ma tajibu fiihi azakaatu min alkhaariji min alard abu xaniifa isagu waxa uu ku tegay ilaa annaha tajibu fi lqaliili wاlkatiir mima akhrajat اlardu min alxubuubi kuliha wاhimaari kuliha wاlfawaakih wاlkhudrawaat wاlbuquul wالzuhuur xallo wuxuuba hadduu dhulka ka soo baxaba ilaa ubaxaa la ursanaya cadarka laga samaynayana ku daro iyo saabuunaha iyo shaambooga oo wada seke dhabi waa miskiin dhargiye waaya wuxuu daliishaday xadiidkiiha ah fii saqat asamaa walcuyuun aw kaana casariyan alcushri wixii dhulku waraabiyuun baaba la yidhida ee waraabiyo iyo maarata wadahab alaimatu alaaa ilaa anaha tajibu fii yadkuluhu alkayd wixii la kaydsan kara keyd kaydna geli karo kaxabi lkamuun waxabi lkuraad walow lam takun quutanba iyo lowskii waxyaabahaas oo dhan wixii kayd geli kara marka masaladu dee khilaafkaasa ku jira in la yidhaahdo <clears throat> wixii qudrada uma badna uma badna waayahay waxa uu markaa kasii hadlayaa ana alasla an tudfaca azakaatu min cayni ilmaal xasaba ma jaءat bihi nusuusu can rasuuli sala allahu alay waslam fi tafsiili amwaal azakawiya wa bayaani miqdaar alwaajibi fi ma amkana dalik macnaha waxa weeyaan hay-atu kibaar alculamaa bishani ikhraaji zakaati alxubuubi watimaari naqdan macnaha waxa raashinka ka soo baxa halkii raashinnimo laga bixin lahaa kaashnimo ma lagu bixin karaa ayuu leeyahay culimo badan oo casriga oo ka fadhiistaa isla eegado inay wanaagsan tahay masaakiintana maslaxad u tahay baa loo arkay laakiin waxaa la isla waafaqsan yahay sida asalka ah ee waafaqsan hadyigii nebiga iyo kii khulafaduba inay tahay in laga bixiyo uun raashinka raashinnimo in laga bixiyo wixii sidii xoolaha noolba dhogor looga bixinayay wacan sahl bn abi xatma radia allahu canhu qaala amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uuna faray amarna ku siiyey oo uu yihi idaa kharastum kolkaa gimidaan ama qiyaastaan fakhuduu waxaa qaadaan sakada fakhudu zakaa wadacuu athulu huluna ka taga fain lam tadacu hulu haddaydaan saddex meelood oo meel uga tegaynin qofka xoolaha leh fadacu rubuc rubuc ka taga rawahu alkhamsa ila bna maaja wasaxaaxahu ibnu xibbaan waalxaakim walxadiidu saxiix <clears throat> xadiidkani ka kale isku macno yihiin isagana aan raacino wa can cataab ibni asiba radia allahu canhu qaal amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uuna faray an yukhrasa in la qiyaaso alcinab cinabki in la qiyaaso kamaa yukhrasu annakhl sida geetimireedkaba loo qiyaaso wa tu'khada zakaatuhu sakadii cinabka waa la qaadi doonaa zabiiba iyadoo sabiiba rawaahu alkhamsatu wa fiihi inqiaac macnaha dhexduu ka go-an yahay xadiidku alraajix ana alxadiida mursal inuu mursal yahay dee irsaalkiiba waa nooc inqiaacahu waaya waxaa jirayay waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam mashruucna ah marka had iyo jeer midhuhu ay ugu riba yihiin nakiisha iyo cinabka intaan sekada laga qaadin ka hor in la qiyaaso gimidid bay dhaahdaan dadka beeralayda reer galbeedkiia la qiyaaso oo dabeedna la yidhaahdo nin khabiiraa loo diraya injineer beeraha ku ah wuxuu leeyahay geeddaada nakhiisha ah ama cinabka ah waxaa ka soo go-aya intaasoo soo jawaab intaasaa sake ah iska sii cun kuwaad doonaysa wax ka sii marka waxaanu kugu imanaynaa intaasoo kiintaal oo ah khirsi baa la ydhaahdaa marka waxaa laga yaabaa qofkaas inuu wax yar ka dhimo ama wax yar ku daro waa in yaroo la saamaxay jahaaladaasina sababtuna waxa weeye baahi baa jirta dadka waxay rabaan inay xasiid ku cunaan inay wax ka bixiyaan marka si aanay u xidhmin oonay dee uga afxidhnaaninun waa khaam waa la isku afgarinaya waxaa la leeya war beertaadan waxa ka soo go-aya boqol jawaab geetimireedka ama cinabka boqol jawaanoo sabiiba ah ama e, timira ah ayaa ka soo go-aya marka weliba ay dhadho ama ay muudku ka dhammaada ay timirnimo iyo sabiibnimo noqoto boqol bay noqon karaysa markay xasiida tahay waa boqol iyo konton intaasi qoyaanka ay ugo-aysaa markay qalasho saasay noqonaysaa marka saa ma isla garanay ha saasaa loo dhiibaya juwankaasu u jarayaa ninkaa sekada lagu leeyay inay intaas waaya marka sida geetimeleedkaba khirsi loogu sameeyo loo qiyaaso cinabkana waa loo qiyaasaa waxaa haddaba xadiidka hore saxiixa uu tilmaamaya qofkan sekada laga qaadayo masalan sekadii cinabkiiyo timirta in looga tago ulu sekada ama rubuc looga tago rubuca iyo uludku ma isagaa la siinayaa maya meedee cawrigafda u tahay oo isaga qudhiisa xorriyad in loo siiyo sekadii inuu masaakiinta wax siin karo ilaa waa lasoo hujumaya waxaa la leeya war beertii goodee waxna sii marka hadduu idhaahdo saacigii baa qaaday muslimiinta ka u ururinayay sekada dee miskiinkii mari mayso taasiye wuxuu leeyahy dee anugu waan rabaa beertiioo go-aysaan arkaya marka ulutu iskaga khaarajiyo ama rubcu iskaga khaarajiyo waa in la siiyaa ulu iyo rubuc dee ulukaa badan dabcan saa dareemayso marka haddii uu arko dadka soo hunguraynaya qofkan sekada bixinaya inay badan yihiin ulu ha dadka soo hunguraynaya inay yar yihiin hadduu arko rubuc ha uga tago isagu qaadan maayo qofkii beerta lahaa laakiin dadku ku qaarajinaya taasina samaaxadda islaamka iyo tixgelinta qofkan xoolaha lebay ka midta alxadiiaani yadullaani calaa annahu cala alimaam an yabcasa jubaata azakaah wa sucaataha lijabyi zakaati alxubuubi waasimaar wadalika idhaaran lihadihi alshaciirati alcadiima wuxuu axaadiistani ay tusinayaan inay nidaamka sekadu ummadda islaamka dhexdooda uu ognaado nidaam oogan inuu yahay oo dadka salaadoodu ay ogantao xajkoodu muuqdo oo sekadoodu muuqato oo marka waktigeeda la gaadho ay isu baxdo sekadii baa la uruurinayaa kii bixinaya ku baraarugu iska soo farsiyu soo saaro kii kale qaadanaya usoo diyaargaroobo waa shaciira min shacaa'ir alislaam wydulaani calى anahu yakfi limacrifati qadri اhamara wاlxab kharsuhu wataqdiiru maa yaxsul minhu weliba xubuubkiina waa ku daray qaala shaykhu اlislaam ina alxadiiثa xadiiثu sahl jaarin calى qawaacid الshareecati wamaxaasiniha muwaafiq liqowlihi salى اllahu alayh wasalam laysa fi lkhudraawaati sadaqa oo khudraawaadka ima xusin halkan rubuca iyo uluska xikmadoodana waa inagaa soo xusnay marka sekadii buu dee ka warramayaa si caama ah in loo qaado oo taa uu sheegaya maaragtay qaraarkaa uu ka hadlayo qaraaru hay-ati kibaari culamaa bishani jibaayati zaka sekada iyo habka loo ururinayo waa in lasoo ururiyaa ama loo xil saaraa lijaan iyo guddiyaal isla markaana tiro kooba dadkii qaadanayay meesheedana ku bixiya haddii laakiin laga baqayo in wuxuu isweydaartaan faralka waxaa loo dayn doonaa qofkii xilka uu ka saarnaa in siuu halkiisii u gaadhsiiyo qaala shaykhu lislaam awjaba alimaamu axmed na kayruhu lam yubaliqu ilaa can ariiqi eh, ilaa min ariiqi daciif macnaha casalka malabka mase koobaya imaamu axmed baa ku tegay ha macnaha aahaar bacda salaf ka soo aroortay iyo asxaabta iyabaa sheegaysa inay maaragtay sakeeyeen almuhim daliil ma leh aaaarta kusoo soo aroortayna waa daciifa bay leeyihin aimada kale waay markasta yaallaa waxa weeye naskani si caam u hadlayo ilaahay uu yihi wa aatuu xaqahu yowma xasaadi si guud buu naskaasi u hadlaya beerta xaqeeda bixiya iyo xasaadka midhihii maalinta goosanaysaan maalinta goosanaysaan xaqiisii bixiya marka xaqaasi waajib buu noqon karaa sunuu noqon karaa kollayba haddii aan qofkii wax ku waajibayaa jirinne kii beer beerbiyoodka lahaa ee soo raraya saxaaradaha faraha badane ya soo marar badan kama fiicna ama inta badan ba aan idhaahne beer roobaadka iyagaaba ka dakhli roon marka ay keenaan baabuurtaa khudradda ah bal ha ka warhayeen xaqiisa inay iska bixiyaan wa atuu xaqahu yowma xasaadi aha lala socdo aimada qaarkoodna dee inkastoon daliilku adkayn de waa kuwa xusayada wa can camr bni shucaybi can abihi can jaddi radia allahu canh ana imra'atan atat nabiya sala allahu calayhi wasalam gabadh baa nebiga u timi wa macahaa gabadhan waxaa la socota ibnatun laha inanay leedahay inanay dhashay ayay gabadh wadataa wa fii yadi bnatiha inanteeda gacanta waxaa ugu jira miskataani min dahab laba shuuli oo dahab ah ayay inanta yari gacanta ku wadataa fa qaala lahaa nebigu wuxuu ku yidhi gabadhii weynayd atucطiina zakaata haadaa kan sakadiisa ma bixinaysa qaalat laa ma bixinaya bay qaala wuxuu hi ayasuruki miyay kaa farxinaysaa an yusawiraki illaahu bihima inuu labadan ilaahay kuugu bedelo yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha siwaarayni laba shuuli oo min naar naara ah, laba shuuli oo naara ah inuu ilaahay kaaga dhigo maalinta qiyaamaha miyaad jecesha maya weeye macnuhuyo ficil bay mayada ku muujiso faalqathuma dee way tuurtayba rawahu alaaa waisnaaduhu qawiyu wasaxaxahu alxaakim min xadiidi caaisha ka dambaynu la akriya xadiidkan macnihiisi waxa weeye islaantaasi haddii aynanteedii wadatay oo laba shuuli gacmaha ku sidata nebigu wuxuu ihi ma bixinaysa hadday maya tidina wuxuu ihi miyay kaa farxinaysaa maalinta qiyaamaha shuuliyaal naara inuu ilaahay kugu bedelo waba tuurtayba ilaa muslimka iimaanka qabaa naar la sheegayaaba waa kaa bayr qaaday ee diray way naxdo way tuurtay ama gadaal ha ka qaadato ama si kasta lagama hadane laakiin naar lasoo qaadayaaba bahaliiba tuurtay xadiidkan umu salama wa can umi salamata radia allahu canha annaha kaanat waxay talbasu waxay xidhan jirtay awdaaxan min dahab awdaaxdu waa nooc la xidho oo maaragtay lacag ah waa shuuliyaal gacmaha iyo lugaha ah oo min dahab oo lacag ah min dahab iyo laa lacag labadaba u noqda laakiin halkan dahab buu sheegay huwa nawcu min alxuliyi yucmal min alfida sumiya awdaaxan libayaadiha marka hore sababta loogu magacaabay awdaax baa ahayd lacag baa laga samayn jiray lakin iminka waa min dahab faqaalat ya rasuula allah waxay tihi nebi maxamed akanzun huwa kani miyuu kanzigii qur-aanku ka digan yahay ee lagu naar mudanayay qaala wuxuu ihi idaa addayti zakaatahu kolkaad sakadiisa bixiso falaysa bikanz dee kanzi noqon maayo hadaad sakadiisa bixiso kanzi maa waaya marka waxaa axaadiidtan eefaallo ka bixinaysaa dahabkii dumarka isku qurxinayeen xidhanayeen xullida kaasi bay xadiidtani ka warbixinaysa marka xadiidka hore waxa uu sheegay hadday sekada ka bixin weyda inu naari isu rogayo xadiidkan kalena waxa uu tilmaamay kanzigii waa kii kaydkii eedal ahaaye inay kanzinimada eedali ka hadhayso maalkan xullida dumarka marka ay sekada ka bixiso sidaa darteed yadul alxadiiaani calaa wujuubi azakaati fi lxulliyi almucaddi lilisticmaal mar haddii axaadiidtani macnahay tusinaysaa waxa weeye bukuri sakada in laga bixinayo wixii la xidhanayay dumarku isku qurxinayeen sawaon kaana qaliilan aw kaiiran dee midkuu doonaya ha ahaado lianna almiskatayni min aldahab walawdaax min alfida laa tabluqaani nisaabay zakaati naqdayn walmasalatu khilaafiya wahada basd alkhilaafi fiiha marka si guudun baa nasku u sheegay si guud ayuu usheegay xataa lama sheegin qadarka ay maaragtay marka ay gaadhaan shardiga marka khilaafka culimada haddii aan wax ka soo qaata buuri ajmaca alculamaau calaa wujuubi azakaat fi dahabi walfida horta way isla khilaafsayn dahabka iyo lacagta way isla waafaqsayn inay ka waajibayso sakada taa isla garanay horeynu soo dhaafnay waاkhtalafuu fii xuliyi dahabi walfida dahabka iyo lacagta kolkay dumarku isku qurxinayaan ama caariye u bixinayaan ayaa ay ku kala tegeen abu xaniifa ayaa inay ku waajibayso sekadu kii dumarka ee laysku qurxinayay ayuu ku tegey waxaa markaa arrintani ay ka sugantay xagga taabiciinta cadaa saciid ibnu jubayr mujaahid naqci inaanay sekadu ku waajibaynin dahabkan iyo lacagta ay dumarku isku qurxiyaan waxaa ku tegay jumhuur culamaa oo asxaab badan iyo taabiciin iyo aimada inta kale soo hadhayba ay ka mid yihiin waxaa caddeeyey inaanay ku waajibaynin xagga asxaabta ibnu cumar anas jaabir ibnu cabdilaahi caaisha asmaa bintu abibakr baaqi saxaaba lam yurwa canhum alqowlu bih alkhulafaa raashiduun ayaa ka mid ah ragga aan arkaynin inay ka waajibayso zakadu oo marka had iyo jeer ay dirayaan dadkan dee kumay dari jirin kasoo ururiya taabiciinta saciid ibnu musayib xasan basri qataata daawus ah, ah, wa camra bintu sacdin alansaariya sheekhad weyn bay iyaduna ahayd in liiskaa lagu daray mutaysato kamaa huwa madhab aimati halaa waatbaacuhum min julati culamaai lmuslimiin qolyaha markaale way ku waajibaysaa sekadu waxay soo qaadanayaan aayaddii tawba ku jirta ilahay uhi waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illah wabashirhum bicadaabin aliim iyo xadiidkii saxeix ahaa sida caamkaa u hadlayay ee uu nabigu xusayey calayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay uu siiyo dahabiyo lacaga sekada ka bixin waayo safeexadaa looga dhigayaa maalinta cumuumkaasay soo qaatay waaya marka waxa uu dee isku dayayaa inuu maaragtay qolyaha kalena jawaabtooda soo qaado oo uu qowlkan buu markaa raajix ka dhigayaa inaanay sanka ku waajibaynin nusuustanna marka ay ka jawaabayaan dee waa nusuus si caama uhadlaysa si guud bay uhadlaysaaba maarata adilat lqaa'iliina bicadam lwujuub aimada tilmaamaya marka inaanay waajibayn waxaa ku soo arooray bay leeyihiin xadiidkii muslim iyo bukhaari ku sugnaa laysa cala lmuslimi fii cabdihi walaa farasi sadaqa xooluhu haddaanay kobcayn aanay korayn sida faraskii iyo addoonkii iyo xullidan la gashanaya iyo inaan waxba ka waajibayn mid midda labaad azakaatu laa tajibu fi lamwaali ilaa fi lamwaali naamiya xoolihii kobcayinbay ku waajibaysa ma rawaahu lbayhaqi wabnu jawsi fi taxqiiq min xadiidi jaabir ana nabiya qaala laysa fi lxuliyi zakaa xadiidka ibnu kaiir iyo aimo kaleba saxiix bay ka dhigeen inaanay xulidii la isku qurxinayay aanu ka waajibayn sakabuu si cad u sheegay marka afraad kutubu nabiy alatii ustuqsiya biha axkaamu zakaa wabuyina fiiha alamwaal alatii tajibu fiiha zakaa kumay jirin intaa uu sekada kutub u qorayuu lahaa halkaa ka soo qaadataa waxaas waxaasaa ka waajibaya kii islaamtu gashanayd kuma darin ama dumarku ay gashanayeen qaala shaykhu lislaam ina shaarica canaa bibayaani maa tajibu fiihi zakaa liannahu khaarijun can ilasl fayuxtaaju ilaa bayaan bikhilaafi maa laa tajibu fiihi fainahu laa yuxtaaj ilaa bayaan biasli cadami wujuubi biasli cadami lwujuub waxaa kaloo iyaduna dhacday caaisha radia allahu canha way warinaysaa axaadiidan ka warramaysa inuu qofka sakada bixin waayo naaran haddana hablay lahayd hablay haysan jirtay ay markaa iyadu ka mas-uul ahayd oo qaarkooda da-yo ahay waxa ay gashadaana sakada kamay bixin jirin hada qowlu jumhuuri lculamaa min asaxaabati wataabiciin waaimati alxadiid walfiqi kamalik washaafici waaxmed wasufyaan waabi cubayd wabni lmundir alkhulaasa axsan اlaqwaal waacdalha fi hadi اlmasأla huwa ana alxuliya اlmucadda lilisticmaal aw ilcaariya laa zakata fiih maadaama anahu xuliy mubaax ama almuxaram fatajibu fiihi zaka hadduu muxaram yahay oo wixii la kaydsadaba aanu ahayn sakadu way ka waajibaysa masalan waa kii aanay gabadhu isqurxinba uhaysanin ay uhaysatay alfakru walkhuyalaa a inay ku faanto oo iska dhacdaa dumarka soomaalidu inay idhahdaan heblayo mise sad bay leedahay ya masaddex bay leedahay mise laba mise afar e wallahi shan bay leedahay waa alfaqr waalkhuyara asarfu watadiiru fi nafaqaat alharab min azaka hadduu qofkii sakadaba ka cararayo oo uu ku wada mooso waxaa dumarku ay wada xidhaan inuu wada geliyo keen baa la leeyahay atarafu lmufsidu lilahlaaq dahabkii dee inta sida caadigaa ah la ysugu qurxiyo baa qofkiiba uu ka badiyeyba oo waxaa la isku ogaa dhagaha iyo qoorta iyo gacmaha iyo fargalle iyo waxaase beel iyo wuxuu ku samaystay qaar cagaha ka lusha iyo qaar dhakada lagu xidhay iyo way dhacdaayeen marka intan caadigaa ah wixii dhaafsan iska keenu wey sekadooda waaya markaa jawaabaha ay ka bixinayaan nusuustaana halkaa hore ayaad ka sii egi doontaa waaya wacan samurata ibnu jundib radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa ahaa ya'murunaa wuxuuna fari jiray an nukhrija inaanu bixinno asadaqata sekada inaanu ka bixinno min aladii xoolihii nacuduhu lilbayc aanu u diyaarinayno iibka rawaahu abu daawuud wa isnaaduhu layin sanadkiisu waa yashiricsan yahay qaybihii xoolaha ay ka waajibaysa sekadu baynu kolba mid maraynaa sheekhu niyada uga jeedaa waxa weeye nusuustan isku xidhiidhinayo shay wala sekaka ka waajibtada inuu keeno daliilkiisa inuu keeno daliilkiisa intaynaan taa hore ka bixin waxaynu raacin lahayn dahabka iminka curfi ahaan dumarkeennu ay xidhaan sida caadiga ah gabadhu inta ay xidhato markay misal dhagaha gashato qoorta gashato saddex fargal ama afar fargal faraha gashato afar shuule ama lix shuule ay gacmaha gashato wixii ka soo hadha way sakayn sidoo kale hadday dhowr bedladood leedahay hal bedlad mooyaane inta kalena way sakayn ilaa waa kanziya kayde hadday laba bedladood leedahay mid uun mooyaane ta kale ha sakayso waxaa taasii raaca haddii qofkani uu doonaba inuu bixiyaba sanadkii sakada ma waxa uu ku bixinayaa qiimihiisa mise dahabnimo sida fiicani waxa weeye dahabnimo oo makiisan uu jejabinayaa saw kan isugu habaysan ee ay isugu qurxinayso mee dahabluun bay ka yidhin inta garaame lagu yeesho haddii shan garaam lagu yeesho dee ilan way iska haysanaysaa jejabin mayse dahabluun bay ka yidhin shan garaamoo qofkii ama labadii qofay siinaysuunbay u dhiibi iyagu ama dahablaha ka iibsadeen ama hawada hawlo baxeen ama ha gashadeen qiimaha taasaa ka raajixsan waxa taa barbar yaalla qofkani hadduu doono maadaama khilaaf culimadaah uu jiro maadaama nusuustan laga jawaabo ay jirto hadduu doono inuu iska bixiyana ilaa kollayba waa la shaxaadayo agjoogayaasha iska badnaada eh oo uu u niyoodo seko labada boqole garaame uu haysto dee xoogaa yar baa ka waajibaya shantaa garaam inuu iska bixiyaba sanadkii markay joogto iyana way iska wanaagsan qolo faral ku sheegtay haddaanu faral noqonna sunna u noqon kollayba waxbuu bixinaya ma la fahmay waay xadiidkani waxa uu ka jawaabayaa baayac mushtarigii baayac mushtarigii maxaa daliil ah in sakadu ay ku waajibayso xoolihii tijaaradda loogu talagalay malaa tijaaradda waa meesha aynu u badannahay beligii hore waxaynu u badnaan jirnay xoolo noole dadku laakiin markii xoolihii ka yara waxay ismeen tijaar baa laysu rogay taajir lama yidhaahdo afcarabiga taajirku waa ganacsada un waa qof baac mushtariah marka qofka haya dabakaayada yar iyo ka ku iibinaya wax yaroo kooban wax iyo ka wax soo waaridaya ama wax dhoofinaya mid waliba waa baac mushtari marka ummaddu iyagoo baahidooda daboolaya majaalka tijaaradda aada ugu badan yihin waxa u daliila marka hore in baac mushtarigaa saka ay ku waajibayso qowl llahi tacaala ilaahay baa wuxuu uhi khud min amwaalihim sadaqa xoolahooda ka qaad seko dee xoolo ma yihiin mise ma aha miye weyi nin odhanaya maanta xoola ma aha ma jiro waxaa daliilo ahoo labaad aayadda ilahay ui waladiina fii amwaalihim xaqu macluum lisaa'il walmaxruum xaq cayiman ayaa xoolahooda ku jira marka amwaalihim maalkooda xaq cayiban oo sakadaa baa ku jira iyo xadiidkan kaana rasuul llahi nukhrija azakaa min aladii nuciduhu aw nacuduhu lilbayc in wixii aanu u diyaarinayno iibka ee lagu shaqaynayo inaanu ka bixinno sakada waay qaala bnu lmundir wاlwasiir wakayruhuma ajmaca ahlu lcilm waxay isla waafaqeen ana fi lcuruudi zakaa in baacmushtarga saka ka waajibayso wa qaala almajdi huwa ijmac qaala shaykhu lislaam alaima alarbaca afarta madhab wasaa'iru alaima iyo a'imadoo kale oo dhan ilaa man shada mid mid fallaagoobay mooyaane muttafiquuna waxay isla waafaqsanyeen calaa wujuubiha fii curuudi tijaara baacmushtariga sixii baacmushtariga lagu waday in saka ka waajibayso macnaha ilaa man shada dadka qaarkood baa la daliil adag bahashaa kuma soo aroorin ama si toosa u haysto khaasihiyo tijaarad ka warramayo oo sikaba laguma leh kaa masaakiintaaba dakriba ilaa man shada baa u sheeku sheegay alxadiidu daliilu calaa wujuubi zakaati fi kulli ma acaddahu mawcida lilbayci washiraac noocuu doonaya ha ahaado dhar iyo dhuuni iyo jawhar iyo caqaaraad iyo noocuu doonaya mafhumuhu ana ashyaa alatii laa tucaddu litijaara wainamaa uciddat lilqinyati walisticmaal shayga haddaan baacshtari loogu talagalay in la kaydsado loogu talagalo sida gurigii iyo gaadiidkii iyo dharkii iyo alaabtii guriga iyo wixii dumarku ay xidhanayeen waxaasoo dhan kale haddaan tijaarad loogu talagelin saka kama waajib qadru zakaati alcuruudi rubucu lcushr sida loo sakaynayo waa sidii lacagta loo sakaynaya baacshtariga baaca mushtariga waxaa loo sakaynayaa sidii lacagta loo sakaynayey oo ahayd boqolkiiba labiyo badh qofku wixiis uu haysto inuu kaashka eh, isqorto alaabtana wada qiimeeyo oo qiimahay maalintaa ku marayso qiimahay maalintaa suuqa ka maraysaa lagu qiimeynaya oday ha odhanin kii aan soo siistiyo duwaay xagga ha u kici waayo waxaa laga yaabaa kaasi inuu mar adiga ku ciiri karo marna miskiinku ku ciiri karaa alaabtu si dhib yar baa looga baxaaye haddii masalan alaabtani ay tahi alaab dhacday oo qiimaheedu maaragtay liitoon imanka ama baabuurtii sperbarka lagu isticmaalayo la wadan ama bacadlihiibaa dee wax laga baxay buu noqday oo maanta shan dollar buu joogaa berigaana adiga soddon dollar buu kugu joogay shay haddii la idhaha qiimihii aada soo siisatay ku qiimee siday kula tahay way kugu adagtay soo maaha waar dee mu qiimo dhacaybaad leedahay oo maanta intaa ma joogo waayo shaygii haddaba shanta dollar aad soo siisatay hadduu kacay oo shan iyo toban uu marayo maxaad yeelaysaa dee markaa maantana xaggii baad u kacaysaa mise xaggan baad ukacaysaa qiimuhu maanta marayo sidii adigu aada ugu doodayseed ulahayd bahalku wuu jabayoo maanta wixii aan soo siistay ma maraya wuu ka jaban yahay ka suuqaan dee ku qiimaynaya dee miskiinkuna wuxuu ku leeyahay kii xaggaasi wuu ka qaaliyoobayo dee maanta wuu kacay halkane kaasaa loogu dhufanayaa miskiinkana waaya waxay markaa daacmustarigu idhahdaan dee alaabtii waan hayaa maanaa garanaya wax la siisan doonaba ile weli maan idina waan hayaaye wax la siisan doono ma garanayno waa la garanayaa shay waliba waxa uu ku baxee maanta aad ku iibisee shalay aad ku iibisuunbaa insha allahu berrine lagu socodsiinaya shaygu mutaqawim wey qiimuu leeyahay waxaa iminka alaabta lagu socodsiinayo baa lagu daraya waxaase dee kala jira qofka jimladlaha iyo ka tafaariiqlaha mid waliba wuxuu wax ku iibiyo buu ku socodsiinaya ka jimladlihiina kaa uu ku iibiyo ka tafaariiqlihiina kaa uu ku iibiyo ile farqi baa udhexeeyeen waaya markaa kaashkii iyo alaabtii oo aad qiimaysay waxaad ku daba daraysaa daynihii lagaa haye shirkadda ka maqnaa ama shaksigan ka maqnaa ee dadka ku maqnaa kuu dhiibi karaya ee sida dhaksaha aada uga qaadi karayso ee aad wax qasnadaada ku jira ku xisaabinaysa hebel waxa ku maqan taana waad kusii daba qoraya intaa markaad isugayso waxa aad ka saraysaa daymihii lagu lahaa oo dabcan dee iyagana qofkii lahaa uu ka bixinayo sekada sida aduguba uga bixinayso baaqiga afartan meelood baad uqaybinaysaa meesha soo baxdaa sekadiiya boqol kiiba labiyo barhna waad uqaybin kartaa nisba almiyaawiya waxaa kuu soo baxaye tootalkaa guudna afartan baad uqaybin kartaa meesha soo baxdaa sakadiia way wada garanayaan baaca mushtarigu sida ay u yaqaanaan reermiyiguba adayga say u sakaynayaan iyo ehm, iyo geela waay iyada marka xawlaan alxawl in sanadkii uu soo wareega waa shardi weeyaan tuqadaru cinda alxawl bilaxadi lilfuqaraa min dahabin aw fida aw fida fuqarada kolba kii u wanaagsan baa loogu qiimaynayaa buuli waa xag qiimaha marka la eega iyo xagga kaashka haddii kaashka in dahab lagu qiimeeyo ay u fiicantahay fuqarada kaasaa lagu haddii lacagta u fiican tahay lacag baa lagu qiimayn doonaa haddii ay u fiican tahay ehm, shilin dollar kolba kii waxaan si caadiya ugu soconaya amaba masaakiintaba u wanaagsan buu mulaaxadadan taasu ka dhigay wixiise isaga loogu talagalay tiro iyo inuu qofku dego kaas sida loo sakeynaya hore aynu usoo aragno ee aan baaca mushtari ahayn oo kii la kiraynayna kiradiisaa laga bixin kii la degayayna seke ma leh marka baaca mushtarigii waa inay ku waajibtay oo haddii la idhaahdo kamay waajibinoo qowlkaa shaadka ah la qaato dee macnaheedu waxa wey inaan sekaba la bixininba marka inuu qofku idhaahdo qowl baan arkay ama culimada qaar baa sidaa yidhi dabeetana uu ka wariyo xikmad maaha xikmaddu waxa weeye usuusha caamkaa in la eego iyo maqaasida shareecadda in la eego aqwaasha culimada iyo salafku dhinaca ay u badan yihiin intaba la sixgeliyo wacan abi hurayraa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala nabigu waxa uhi wafi rikaazi khums muttafaqu calayh rikaaska dad iho waxaa ka waajibaya alkhumus shan meeloodoo meel baa la bixinaya wa camr bni shucaybin can abihi can jadihi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal nabigu waxau ihi fii kanzin kanzi wuxuu ka sheegay kanzi waynu macnaynay kanzi waa maal maal aasnaa ayuu faallo ka bixiyey maalkaasoo wajadahu rajulun nin baa helay fii kharibatin meel kharaaba buu ka helay dhul kharaaba buu ka helay maal aasan waxa uu markaa nebigu ku yidhi in wajadtahu haddii aad ka heshay fii qaryatin maskuunatin magaalo la deganaa haddaad maalkaa aasan ka heshay magaalo la deganaa facarifu yaboohi waa baadiye wain wajadtahu haddaad ka heshay fii qaryatin hayri maskuuna meel magaaloona cidibo deganaynoo oo qarfo ah oo ummadihii hore degi jireen fa fiihi maalkaa kansiga ah ee aada heshay iyo wa fi rikaas rikaaska waxaa la idhaahdo alkhumus khumus baa ka waajibaya akhrajahu macnaa shan meeloodoo meel akhrajahu ibnu maaja biisnaadin xasan xadiidkan marka shawaahiddiisa la eego waxa weeyaan waa xasan darajadiisu macnaa waa la xujaysan karaa wey ilan maalkii sekadu ay ka waajibaysay ayaynu markaa ku dhex jirnay iyo qadarka waajibaya maalka ay sekadu ka waajibto waxaa ka mida maalka loo yaqaano arrikaas wamaa huwa rikaas rikaaskuna muxuu yihi waa kuwa fuqahadu yidhaha waa dafiin uljaahiliya wakti horeo jaahiliga ahoo islaamka hore wax la aasay weeye ama ummada aan la garanayn inay islaam ahaayeen oo xoolo aasan sida dahab iyo lacag iyo waxyaabihii lamida oo aasanoo meel hoose ku jiray ayuu qofku u dhacay wuu soo saaray xoolo ilaahay siiye wey dhibyaraan buu ku helay waa ag waxaanu leenahay shan meelood u qaybiyo meelna sii maxay noqonaysaa boqolkiiba labaatan ar boqolkiiba labaatan halkan iska dhig wey inta kalena adigu qaado u saree fi rikaasi humus xadiidkaa saxiixaa tilmaamaya marka ninkani maal aasan buu helo dhul kharaabada buu ka helay tilmaan buu nebigu ka siiyey wax kastoo aasan la helaa inaanu ahayn khayr lagu joogsaday iyo wax la iska qaadanayo une wuxuu ihi war meesha aad ka heshay hadday tahay meel la deganaayo dadka muslimiintaa sida ay deganaayeen waa baadiya yaboohi raadkii baa la heli karaya ummadaha meeshan deganaa ama kuwa ka qaxay ama qaar deganaan jiray baaba la garanaya raadkii waa la helaya marka waxa weeyaan waa waa baadiya yaboohi haddii se ay tahay meel bere hore la deganaan jiro oon iminka cid deganaydba la garanayninoo iska khalaabada markaana waxa weeyaan waa dafiin waa rikaas shan meeloodoo meel baa ku waajibaya inta kalena boqol kiiba siddeetanna adaale intaas wey marka halkaa waxaad ka qaadata in aan wax kasta oo qofku uu helo aanu macnaheedu ahayn inuu iska milkiyayo iska qaadanayo innaga dadkeena dhibka haystaa wuxuu qofku hadduu cidla wax ka helo allah wuu ku bushaaraysanay wuxuu odhanaya dhiishii faqrigaba maantaan tuuray kiish weyn oo lacagaan helay xaguu ka helay yaa lahaa waa baadi yabo maaragtay inay ammaano tahay oo yabo inuu yabohiye ay tahay xaggaaba uma kacayaba wuxuu leeyahay khayr ilaah cawtalkasiir ama laylatlkhadar ayaa soo baxay waaya huwa alkanzu ljaahiliyu yuujadu fii batni alard farikaasu khaasun lima yakunu madfuuna waxaa beriga hore lahaa kaasi waa midoo waa sidii loo sakeynayay soo aragnay kan kalena waa qayb kaloo xoolihii sakada laga bixinaya wa bilaal bni xaris radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam akhada min almacaadin macdanta wuxuu nebigu ka qaaday alqabaliya macaadil alqabaliya waa macdanta meeshaa qabaliyo la idhaahdo laga qodi jiray asadaqata sakadii buu ka qaaday rawaahu abu daawud waa eriyadaa badda case madiine galbeed ka xigtaa galbeed waqooyi ka xigtaa meel macdanta caan ku ahayd macdantii laga soo qoday sekaduu nebigu ka qaaday waxyaabaha la sekeynaya waxaa ka mid a ah macdanta macdanta iyo noocyada ay tahay iyo qadarka lagu sekeynayo iyaduna xadiidkanaa sheegaya in uu daciif yahay haga marka la eego darajadiisa waa ku qaadan doonaa insha allah wallahu subxana wa tacala aclam